alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wbaarak calى nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd casharkeenani waa kii afar iyo tobnaad ee ka mida kitaabu towxiid aladii huwa xaq اllaahi cala اlcabiid wuxuu ka bilaabanayaa baabun min ashirki alisticaadatu bigayr اllah waa baabka saddex iyo tobnaad xagga abwaabta lambarkooda marka la fiiriyo baabun haadaakani baab weeye min ashirki gaalnimadii weyneyd waxaa ka mid ah al isticaadatu magangal bikayrillaahi alla cid aan ahayn la magangalo mintu waa tabciidiyo macnaheeduna waxa weeye waxaa ka mid mida ah gaalnimada oo shirkigan maantayto asha ku jirtaahi culummada qaar baa waxay leeyihiin waa al cahdiyaaho waa gaalnimadii la yaqaanayo weyneyd ayib alisticaadatu macnaheedu waxaa weeye aliltijaau walictisaam in la magan galo oo la qabsado bikayrillaahi alla cid aan ahayn ciddaasu ama malag ha noqoto malaa'ig ama nebi ha ambiye ha noqoto ama jin ha noqoto ama dad kaloo wan wanaagsanee la weyneeye ha noqdeen wax aysan awoodinna magan looga noqdo laga magan galo ama qofku wuxuu awoodo inaad magan uga noqotid gadaal baan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala musanifku baabkan wuxuu ku sheegi doonaa hal aayad iyo hal xadiid ayuu ku sheegi doonaa raxmatullaahi calayhi baabkan iyo abwaabtii ka horreysay xoogaa xiriir baa ka dhaxeeya oo afcaasha keenaysa dadku hadday sameeyaan inay ku gaaloobaan oo diinta ka baxaan ayuu mu'alifku tirinay qaybo ka midana wuu soo tilmaamo wuu soo hormariyey mar haddii aan qaybo ka mida soo maray sida gowraca iyo waxyaalaha la midka oo fal dadku ay samaynayaan halkaa wuxuu kaga warramayaa wax codsi ah oo hadday dadku la yimaadaan laga yaabo qaar ka mida in lagu gaaloobo waa codsi magangal hebelow adaanku magangale tii hore fal ahayd wax la gowracay oo ilahay cidaan ahayn loo gowracayay wax la mid a ah. tani laakiin waa codsi iyo baryo iyo dalab taasi waa qodob baabkan wuxuu kaga hadlay alisticaada oo magangal ah baabka soo socdana wuxuu kaga hadlahayaa alistiqaaatu oo gargaar la dalbo ahoo ilaahay cidaan ahayn gargaar la weydiisto ayuu kaga hadlayaa baabka soo socda isticaadada iyo magangalka laba arrin bay iska saaran taha midood waxaa weeye al iltijaau ila shayi shay in la magan galo oo la isu dhiibo waa qodobka koobaad qodobka labaadna waxaa weeyaan iltijahaas waxaa keenayaa iyo magangalkaasi inuu yahay cabsi aada baqaysid oo cid baad ka baqday markaasaad cid kale isu dhiibaysaa waxaad leedahay qofkaasaan ka baqayaa sharkiisa iyo dhibkiisa adaan magankaa ku ah marka midna waad magan gasho waad isu dhiibtay midna sharkiisa iyo dhibkiisaaad ka baqaysaayoo aad ka cararaysaa cidda aad isu dhiibtay haddee ilaahay hadday tahood ilaahay isu dhiibtay adoo cid kale sharkeeda ka baqaya dee cibaadooyinka la sameeya kuwa ugu qayn badan bayba ka mid tahayba laakiin ciddaad isu dhiibtay hadday tahay cid aan alla ahayn oo aad maganta u tahay xugum gooniyo lagu siin karaa lama arkoo lagu ohan karo isla markaba hore ad ee waynu kala qaadaynaa wax uuse qofkaani awoodin haddaad magan ugu noqoto oo tiri magan baan kugu ah dee xaq ilaahay lahaabaad u leexiso ruuxa sababtoo waxanba mau awoodaba waad ku gaaloobaysa hadday tahay wuxuu awoodi karo oo aad leedahay meeshaan qoyskiinaa degan mooryaan hubaysan bay leeyihiin aniguna meesha qariib baan ku ahay oo musaafir baana socoto ah hogaasow magangelyaan ku ah magan baan ku ahay mooryaantiina igala hadan oo asna intuu mooryaantii la hadlo yihahda ninkaasu magantaydu ku jiraaya ha taabanina waa wax awood waa wax awood la isu awoodo la isu qaban karo sharaf iyo gobannimo ah. marka kii wax magan galayna waa gaaloobay ma odhanaya waa saxan yihi kii la magan galayna ninkaa inuu badbaadiyo waaba waajib saaranba oo badbaadiyo marka ilaahay cid ahayn qofkii magan galaa gaala haddaad maqashid ujeedadu waxay tahay waa wixii aysan bani aadamku awoodin qofkii ruux magan uga noqday wey ama waxay bani aadamku isu awoodaan qofkii magan uga noqdo qof kaleeto xukumkaa lama siin karo saddex eray oo waxaa jirta isu dhow oo shareecadu saddexdaba isticmaashay laba abwaabtaan baabkan iyo baabka soo xiguba ku keeni doonaa isticaada istiqaaha isticaana maxaa farqiga u dhexeeya isticaadada waa baabkaan ad isticaadadu waxaa weeye furuq baa u dhaxaysa waxna waa isla wadaagaan saddexduba waxay isla wadaagaan codsi isticaada haddaad maqashid waa magangal cid baad magan u noqonaysaa iyo inaad ku magangeliyaan codsata istiqaaana waa gargaar iyo gurmad baa dalbaysa isticaana waa kaalmo saddexdooda marka waxaa ka dhaxaysa codsi aad saddexdaba wax dalbanaysa laakiin waxyaale ay ku kala duwan yihiin baa jiro waxay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a ah tusaale ahaan isticaadadan hadda aan dul taagannahay shayga sharkiisu markuusan weli kugu dhicin laakiin aad ka baqaysay sharkiisu inuu ku soo gaaro haddii aad ilaahay ka magagashid waa isticaadu shaydaan baa sharkiisa ka baqaysaa cid kaloo shar wadaa sharkeeda ka baqaysaa ilaahow waxaa soo socda sharkoodaan magankaaga ah marka waa dhib ama kugu soo socdo ama aan ku soo gaarin dhibka noocaasa markaad ilaahay ka magangashid waxaa la yidhahdaa isticaada waa tan meesha ku qoran isticaada haddaad ilahay magan gashidna waa gobanimo iyo cibaado haddaad cid kale magan gashidna dee axkaam kala gooniya kala qaadanaysa istiqaadada iyo gargaarkana waxaa weeye dhibku haysta markaad u baahatid oo gurmad u codsatid in lagaa dulqaado istiqaaa waa gurmad iyo gargaar deg deg ah waa dhibku haysta doontii baa kuula qallibantay gaarigiibaa waxaa weeyaan kula allaabay oo meel kaaga waxaysmay dhibaataa ku haysata dhibaatadaa ku haysataad waxaad rabtaa in lagaa dulqaado gurmad baa loo yaqaanaa taas deg deg aho istiqaaa isticaanadu waxaa weeye khayr iyo barako iyo wanaag siyaadsigiisiyo inuu kuu kordho markaad codsanaysid ad ilahu khayrkan ii kordhi caafimaadka ii kordhi cilmiga ii kordhi ammaanka ii kordhi barwaaqadaan hayso ilaahu ii kordhi isticaana la yidhahdaa waa khayrkii inuu kuu siyaado codsi aad codsanaysid saddexdaa farqi baa marka udhexaysa saddexdaa farqi ayaa udhexaysa masalada ku saabsan halkaa musanifku uu idlaaqayo uu yidhi baabun min ashirki waxaa ka mid ah alisticaadatu magangal bikayrillaahi alla cid ahayn la magan galo ciddaan alla ahayn waa makhluuq makhluuq marka in la magan gala waxaa ka imaanaysa gaalnimo sidii baabka sidaa loo sii daayo laakiin waxaynu leenahay makhluuq in la magan galo magan loo noqdo arrinkeeda waynu kala qaadaynaa horeyna waa u tilmaana wax ay isu awoodaan oo isu qaban karaan adiguna aad kaga maarmi la haddii magan la isaga noqdo adigii maganta noqday iyo kaad maganta u noqotay midkiina kuma eedaysna waxayna leedahay tusaalayaal badan oo sharciga ah oo nebigeennu uu ogolaaday sala allahu calahi wasalam tusaale ahaan nebigeennu aakhiru zamaanka wuxuu ka warramay fitan inay dhici doonaan fitanka markay dhacaan qofka ka fadhiista fitnooyinkaas iyo qofka dhex orda waxa fiican ka kaka fadhiista markaasuu nebigu markuu xadiidka akhirkiisa wuxuu ku tilmaamay waman wajada malja'an aw mucaadan falyacud bihi bukhaari muslim baa xadidkaa wariyey meel uu ka magangala fitnooyinka qofkii helaya oo uu kaga irdhadoo aado ha sameeya buu nebigu calayh isalaatu wasalaam waxaa la mid ah xadiidka umusalama oo muslim uu wariyey gabar reer bani eh, maqsuum ah oo carbeed ayaa wax hadday markaasaa nebiga loo keenay sala allahu calayhi wasalam oo yihi xatooyii ku dhacdayo xadka ka fuli nebiguna waa joogaa sala allahu calayhi wasalam gabadhii saxaabiyadda hayda la keenay bi ummi salamata zawji nebiyi waxay magan gashay tiri magan baan maanta kuu ahayo waa isu kaa dhiibay ummu salamo oo xaaskii nebiga ah ayay tiri ummu salamaay maanta magantaadaan ku jira iyo mooradaada umu salama nebigu muuse odhan maadaamoo lagu magan galay gaalad baa ta gabadhii umu salamo magan gashayna nebigu muusan odhan sala allahu calayhi wasalam maadaamood ilaahay hayrkii magan gashay gaalad baa midna muuse odhan nebigu sal alay slam magangelyahaas waxaa laga yaabaa inay islahayd bal ha shafeeca qaado oo nebiga ha kaala hadasho oo bal ha saasi ka wadaa iyadu waxaa la mida oo kaleeto caaisha xadii ay warinayso xadii dheer oo abu daawuud iyo axmedba ay wariyeen oo axmed asagoo dheer wariyey baa waxaa dhacday maalin caaisho gurigeeda iyadoo la joogo baa nebiga waxaa loo keenay cunto cuntada guriga caaisha laguma soo samayn safiya bintu xuyey oo uu nebigu qabay oo xaasaskii nebiga ka tirsanayd oo weliba xariif ku ahayd qaabka cuntooyinka loo sameeyo cuntooyinkoodu aad ay u macaanaayeen baa cunto soo dhiibtay waxay tii nabiga ha loo geeyey sal alla alah wasalam caaisha waxay tiri cuntadii oo lasoo wada markaan arkay baan horta xanaaqay tiri waa masaysanta xanaaqi baa weliba inta iga tabataa saa u jareeyat waa jaraynaya oo gargariirhaya anoo jaraynaya oo xanaaqi iga tirabatay baa cuntadii la keena intii cuntadii sii socotay markaa maskaxda arkaroga maxaad samaysaa islaanta cuntada macaan maanta cuntada weliba gurigaaga gurigaagay soo gasha maanta hawshu cuntadii saas si keenay lootay ku dhufatay cuntadiina waa daadatay weelkiina waa kala jabay labadaa fal markay samaysay welina sidii u xanaaqsan tahay baa nebiga eegay tir cayisha iyada qisada warinaysa ilahay amarkii dadkii horeeta waxay cajiib ku ahaayeen qofku wuxuu ku khaldan yaho uu sameeye xataa waa ka warramahaya laba jaanib labadaba waa uga warramhaya dad tawaaduc badanoo waxay ahayn aan isla weynan ku jirin jaanib kale iyo dhinac kale marka laga fiirshana cilmi baa ku salaysanoo wixii ka dhashay waxaas cilmi bay noqonayaanoo waxyi nebigu ku hadlay noqota baa waxaan arkay tir asagoo aad uga xumaaday hawshaaso iyo xanaaqsan halkaa markaan marayo oon arkay nebi maxamed maanta inuu xanaaqay oo aan ka xanaajiyey ayay hadashay marka maxay tihi waxay tihi acuudu birasuulillaahi an yalcananii rasuulka ilaahay baan maanta waxaan ka magan magangelayaa inuu ilacnado rasuulka magan gasho oo ii caroodo caro ilaahay ugu dhacdo markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi weliba waad istaahishaabiyo in lagu caroodo maanta into lagu lacnado laakiin mana usan lacnadin mana gacan qaadin laakiin cuqbo in lagu mariyo waad istaahishaa buu ku yidhi nebigu markaasay tiri nebi allow kollay waan khaldamade khaladkayga maxaa kafaaro gud u ahoo aan hawshaa maantayto ka sameeya markaasuu yidhi acaamun bitacaamin wa inaaun biinaa wax kale ma aha weelkii aad jabisayna waad magdhabaysaa cuntadii aad daadiseena iyadii oo kalea lagaa rabaa bes labadaa fal baad gasho faldambiyeeda labadoodibaa marka lagaa rabaa inaad saxadbi nebigu calayh isalaatu wasalaam ujeeddadu waa maxay acuudu birasuulillaahi bay tiri ilaahay rasuulkiisa ayaan magan galay sidaas ayay tiri an yalcanani kulli arrimaha maxay ku tusinayaan bani aadam in la magan galo waxaa la mid a ah xadiidkii abuu mascuud nin saxaabiga abuu mascuud ulbadri loo yaqaano ba addoon lahaa addoonkii uu maalin ku xanaaqa ul buu la raacay marka addoonkii baa wuxuu yidhi ilaahay baan kaa magan gelayaa ilaahay baan kaa magan gelaya suwa ka dayn waaya ushi ilaahay baan kaa magan galay ilaahay baan kaa magan galay ushii buu ka dayn waayay markaasuu rasuulka ilahay baan kaa magan gelahayaa rasuulka ilaahay baan kaa magan gelayaa markuu yidhi buu ushii ka joojiyey weliba intuusan ka joojin ka hor nabigaa nebiguna meeshuu marayay waa dhawaaqay abuu mascuudow saad uga xoog badan tahay addoonkaas ood u garaacaysid si ka daran buu ilaahay kaaga adagyihi ogow ushiba waan hayn waayeybi markaas ihi nebi allow waxaa igu ballana maanta ka bacdi inaana garaacin waaba xorba dar ilahi baan u xoreeyey ninkaa saxaabiga ah addoonka uu leynayey mascuud adduunka uu wuxuu yidhi rasuulka ilaahay baan kaa magangelaya addoonkii dee hadday wuxuu gaalnimo tahay rasuulku wuxuu ohan lahaa murtad weeye dil israaci ul keliya dhangid ma mudnee kurka u dheeray buu odhan lahaa laakiin wuuba kala hadlayo nebigu sal alla alay wasalam ilaahay baa kaa awood badan buu yahay haddaa saad uga xoog maanta ito inaad adduun kuu yahay u rigaysanaysid ilaahay baa kaa xoog badan ogow saxaabigii ushiina waa ka daayey ninkiina dar ilaahay buu u xoreeyo ka qaada dib dambana addoon dili maayeen kulli adiladaa waxay ku tusinaysaa marka magangalka ruux bani aadama la magangalaay wax uu awoodo oo uu qaban kara hadday tahay adiguna aad uga baahan tahay wax dhiba male magangelyo siyaasadeed sooma taqaanaa dawlamaasinu hebel meel buu iska dhiibo magangelyo siyaasadeed ah wax sharcan loo awoodo hadday tahay wuxuu codsanaya waa caadi wax mushkilaa ah mare marka intaa ayaynu kaga gudbaynaa waxaynu tilmaannay magangelyada bani aadamka ilaahay la magan galaa dee waa cibaadooyinka la galo kuwa ugu waaweyn la sameeyo taas waa qodob makhluuq haddii la magan galo waxay isu awoodaanna laga magangala layska magangalana waa bannaan taha makhluuq haddii la magan waxa ay ka magan laga magangelayana wax aadame iyo makhluuqba aysan awoodin ay tahay ee ilaahay khaas uu leeyahay taasaa gaalnimo noqonaysa midaas bes ayb baabun min ashirki gaalnimada waxaa ka mid a alisticaadatu magangal bikayriillaahi alla cidaan ahayn la magan galo wax cid kale aysan awoodinna cid laga magangalo ilaahay mooye cid kale oo karaysa aysan jirin iyo wa qowluhu ilaahay hadalki tacaalaa sarreeye uu yidhi wa annahu amriya shaniyi isagoo jinka ka warramaya kaana waxay ahaayeen rijaalun rag oo minal insi insiga ka mid a yacuuduuna kuwa magan gala birijaalin rag oo minaljinni jinka ka mid a fasaaduu jinkiibaa waxay u kordhiyeen hum insigii rahaqan dacfi iyo cabsi iyo walwal ama fasaaduu insigiibaa waxay u kordhiyeen hum jinkii rahaqan qooq iyo kibir aayaddani waxay ka mid tahay suuratlljinni quluxiya niman jinahoo waxaa jira nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam magaalada makaa ree maka intay ku dhibeen buu isaga togo wuxuu aada daa'if daa'iftiina waa la dhibayo waa la soo tumo waa la garaaca markaasuu ka soo noqday intuusan makadii soo gaarin meel naqla la yidhahda markuu marayo isagoo tukanaya saxaabadii la socday tujinaya oo qur-aan akhrinaya baa waxa uu yimid niman dad jin ah qur-aankii nebigu akhrinayay dhegaysteen nebigana waa rumeeyeen sala allahu calayhi wasalam markaasay waxay ka warrameen warbixin aada u tidha dheer oo dhowr iyo toban qodob ah oo waxyaale jiri jiray wakhtigii jaahiliga oo gaalnimadu ay samayn jireen iyo ayagu qaybahay u qaybsamaan iyo waxyaalahaasay ka warrameen warbixintii jinku ay dhiibayeen bay aayaddani ka mid taha marka waxay sheegeen oo jinkii ay sheegeen warkaan waa war jin ay leeyihi oo ilaahay ka waramayo rag insi oo bani aadam ah ayaa waxay magan magangeli jireen rag jinni ah halkaa waxaad ogaatay sida insigu rag iyo dumar uu leeyahay buu jinkuna wuxuu leeyahay rag iyo dumar caruur buu dhalaayo caruur buu leeyahay suuratulkaafi afatattakhiduunahu wa duriyatahu wliyaa asaga iyo caruurtiisa miyaad ka dhiganaysaan xigto marka caruur buu dhalaa ragna waa leeyihi dumarna waa leeyihi marka musqushi la gelaya eh, allahuma ini acuudu bika min alkhubuثi wاlkhabaa'iu lama yihah alkhubu waa shayaadiinta kuwada ragga ah khabaa'ituna waa kuwada haweenka ah marka labadaa way leeyihi waxay samayn jireen wa annahu kaana rijaalun rag oo min alinsi insiga ka mid ah dumarka ayaga ka warran dumar iyo ragba waa isku mid laakiin inta badan cidda inta safarta meelaha halista iyo markay marayaan cid magan gasho oo socdaalka iyo hayjadaha cidlada iyo meelahaas wareegta waa ragga marka waa xugum qaalibaho mafhuum gooniya aan lahayn rag iyo dumar baa isku carabta waxay samayn jireen markay safraan oo meel cidlaaho hayjad cidlaa ay degaan bay waxay isu dhiibi jireen jinka oo waxay odhan jireen tusaale ahaan acuudu waxaan magan gelayaa bisayidi haada alwaadi webigan iyo meeshaan aan degay ugaaskooda ayaan magan gelayaa min shari sufahaai qowmihi reetolkiisa wax magaradkooda dhibkoodaana ka magangelaya cidduu isu dhiibayo marka maganta u yahay waa jin jinkaa markaa inta kibru ohan jira walla hawshaydu waa weynaata awal jinka keliyaaban ugaasiya u ahaaye reer nebi aadanna hadda is soo dhiibe halkaasu marka sanka taagaya jinkii marka inuu kibro oo madaxa taagayaa sabab u noqday insiga magan galay waa tafsiir tafsiir labaad baa wuxuu yahay hadda jin iyo rooxaan iyo mingiska iyo dadka waxaas sumoo ku xihan wax ka walwal badan lama arko jinkii mar haddaad isu dhiibtay ayaan markuu joogaba intuu kugu soo kala fireeyu dhib kuu geysanaya markaasaad maqlaysa qofkii waa xanuunsaday maxaa ku dhacay wadaaddaa ku dhacay war wadaadadu maxay markaasaa leeyahay halaga cuudiyo luubaanta iyo qiiqa iyo waxa inta loo geliyo hoosta dabka looga shida leeyahay sharkiina waa la arkay khayrkiina ha la arko wakaasa muraadkiinana waa waa waa waa waa waad shaadale baa laydin karin waxa weyaan xoolaa la idin siin waxaad rabtaan waa laydin fulin markaasuu ka fuqahaya haddama jinba ku daynahaya xoolo kaaga barta hilib maal walba loo qalo ayaan kabacdiba haddana kusoo noqon waa dhag waa dhacahaya maxaa ku dhacay waa waxaa lagu lehay waa la muddeeyey jinkii baa la muddeeyey hadda ka horaa muddo loo qabta sanad kabacdi waa taagan yihi neef kalaa loo qali neefkaas weliba waxaa laga yaabaa bisinka inaan loo qaban waxaa weeyaan middi qaab daran lagu bireeyo dhiiggiisu inuusan imaan oo ayagu ay cabbaan jinkii inuusan fargan baa laga yaabaa wax khariban weeye mar walba marka waxay ku jirayaan walwal iyo tiraanyo marka dadka rooxaanta iyo mingiska iyo fiqiburaalaha iyo waxaa ku shaqaysta waa noocaas jinkiibaa marka ku kibraaya ayagiibaa marka maalinba meel ay ka taabanayaan dacfi iyo tabardaro iyo walwal iyo tiiraanyo iyo dhibbay u geysanayaan marka labada tafsiirba waa laba tafsiiroo sax ah magangalka ay magangelayaan magangal mulaqa ah way noqon karaan oo yidhahdeen jin baan magangalla magangal nooc qaydanna way noqon kartaa ay leeyihiin intaan ayada ah jinka mas-uulka ka ah ayaan magan u ahay reetolkiis inay uu sharkooda iga badbaadiyo rahaqu marka marra dacfi buu noqon karaayo insaankii dhibka loo kordhiyay markay noqonayso marra qooq buu noqon karaayo jinkii qooqay qooqeen wa can khawlata waxaa laga wariya binti xakiimin ina xakiim ahayd radia allaahu qaalat waxay tihi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii all sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay man qofkii nasala dega manzilan meel la dego iyo guri oo faqaala yidhaahda acuudu waxaan magan gelayaa bikelimaatillaahi ilaahay weerihiisa iyo kalimaadkiisa attaammati ee dhammayska tiran ee wax buskeeya ee barakaysan min shari maa shay sharkii baan ka magangelayaa khalaqa uu alla uumay lam yadura ma dhibahayo ma dhibayo hu qofka shay-un shayna xataa yarxala ilaa uu ka guuro masakhda qaybna waxay qor yartaxila ilaa uu ka rarto min manzilihi gurigiisa daalika ee kaasa rawaahu muslimun muslim ayaa wariyey muslim ayaa wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamay man qofkii nasala dega mantu waa shardiyo cumuum bay faa'iidaynaysaa qofku dooni ha noqdo mansilan meel la degana waa nakira fii siyaaqi shardi taalloo cumuum bay faa'iidaynaysaayo guriguu doonay ha noqdo ama looj deg iyo hoteel ama guri kiraa deg ama midaad leedahay deg ama musaafir noqo ama muqiim jooga noqo guri uun inaad degtid cariish ha noqdo iyo jiingado dabaq dheer ha noqdo wuxuu doonay ha noqdo guri oo dhan baa isla soo gelaya oo faqaala yidhahda faqaalada maxay kutusinaysaa fadaas isla markiiba markii guriga uu degayeyba ducada waa akhristay intuu iska iloobay waa damba ma aha isla markiiba wuu akhristay sidaa ogeed islii markaan guryaha degayno qof walba gurigaa dugaysa degaysa akhriso hal mar aad akhrin acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq waxaan magan gelayaa ilaahay kelimooyinkiisa kelimooyinka alle labay u qaybsamaan kelimooyin kowni ah iyo kelimooyin sharci ah kelimooyinka sharciga waa kelimooyinka qur-aanka lagu ku hadlayo waxaa sameeya iyo waxaaha samayninaya waa kelimooyin sharci ah wixii ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa kownkaa ku tacalluqa ayadana waa kelimaayad alloo kowni ah waxaa la magan gelayaa sida raajixa marka labada way noqon kartaa laakiin waxaa xoog badan haddana kelimaadka alloo kowniga ah sababtu waxa weeye kelimaadka allo kownigaa ah wax ka gudbi kara lama arko sidaa awgeed baa nebiga ducooyinkiis waxaa ka mid ahaa acuudu bikalimaat illaahi taamaati allatii laa yujaawizuhunna barun walaa faajirun kelimooyinka alle ee dhammayska tiran oo uusan ka tilaabi karin ruux wanaagsan iyo ruux xun midna ma ka gudbi karo waa wixii ilaahay u qadaro kown ah laakiin kelimooyinka sharciga ah, dadka wan wanaagsan baa ilaaliyee de ma ilaaliyaan way ka bayraan ayib min shari maa khalaq waa maxay waa wax kasta oo shar leh sharkiisa makhluuqa ilaahay waxaa jira qayb aan shar lahaynba sida jannada iyo nebiyaasha ilaahay iyo malaa'igta iyo ilaahu malaa'igtan sharkooda kaa magangelaya ma jirto sharba ma leh ilaahu ambiyadan sharkooda kaa magangelaya ma jir shar male jannada ilahay baan sharkeeda ka magangelaya ilaah ma jirto shar male ayadu ayib makhluuqa ilaahay wixii shar uu ka suurtoobo sharkiisaan ilaahu kaa magangelayaa wey culummada qaar ka midee waxay tilmaamaan waxyaalaha dhacaya waa khayr maxdiya kow wax khayr oo khayrnimadiisu ay bannaanka taallo iyo khayr barxan oo shar ku barxan yahay labadaba waa la helaa laakiin shar maxdi ah oo aan wax khayra lahayn ma badnaa la ma dhacdo markaasaa waa shaydaanka ka warrama shaydaanku waa shar laakiin xikmadda ilaahay adduunyadan u keenay marka la fiirsho xikmad weyn buu ilaahay ka lahaa sababtoo ah dadka ilaahay caasinaya iyo ilaahay adeecayaa ku kala caddaanaya shaydaanka raacidiisa dadkii wan dadkii xumaaba lagu kala garanaya marka joogitaanka shaydaanku uu joogo ilaahay xikmad buu ka xikmad buu ka leeyahay ayib dhankaasay marka ka fiiriyeen dhankaa ayay ka fiiriyeen kelimooyinka ilaahay ilahay cajaa'ibkiisa waxaa ka mid a ah shareecadeena waxyaala waxayna bartay bedel iyo bedel waa maxay dhaqankii jaahiliga markii shay ay samayn jireen la inaga dooyo la yidhahdo joojiya wax ka khayr badan baa lainagu bedelaa tusaale magangalkii jinka ay magangeli jireen markii la joojiyey waxaa la ilaahay magangala acuudu bikalimaat illaahi taamaati baasaysi waxa la yidhahda aqoon jir baasaysi waa maxay wax unbuu baasaysan qofku qof ilaa baa iga hor yimid iyo mid luqa dhutinahaya igu horyimid iyo o maa maxay dhiba kusuganta waa soo wax caadiye qaar baa korona dhurwaa iyo subxaanya igu horyimid qaar baa laga yaaba gumaysi hadday kaaga cideen inu yihahdo caawa reerka meyd baa baryahay gallayr iyo qulli hadday kaaga cidaano wuxuu leey waa bas waxaa weeyaan madad baa yimid baa lagu madad gurmad war waxaan gallayr iyo shimbir iyo guumaysi maay maxay shar iyo khayr midna gacanta ku hayan ayagaan waxba gacanta ku hayn baasaysigoodii noocaas aha markii laynoo diidaa waxaa laynoo furay baab yaha baabul istikaara waa maxay shaygan markaa rabta inaad samaysid intaad baasaysan laho ohan lahay subxaanayii hagarala iga hor yimid istihaarayso ilaahu ganacsigaas hadduu khayri yahayna waafaji hadduusan khayr yahayna ilah iga leexi guurkaas hadduu khayri yahay iyo hadduusan yahay istihaarada laynoo fura marka jinkii la magangeli jiro gaaladu ay magangeli jireen waa la leexiyey xaggee loo leexiyey waxaa loo leexiyey dee khayrkaas iyo wanaaggaas alla ina baray ilahay in la magan galo waxaa laga yaabaa inaad tira war ducadaas guri aan degaana waa akhristaa intaasoo jeer baana dhib isoo gaara oo ilmaa iga dhintay gurigii xaaska iga dhimatay hadda kahor waxa wey marbaa laftarkii waa xanuunsado isbitaal galay xadiidkuna wuxuu sheegayaa ducadan qofkii akhrista dhib inuusan taabanayn lam yadurahu baa sheegay shay-un shayna dhibi maayo laakiin dhib ku taaban maayo waa dhici kartaa dhib inuu kugu yimaado lakiin ilahi baa faraj khayr qaba furay sidaa awgeed nin baa u yimid bu xalay tahan gara la iqaninoo waa seexan waaye markaasaa nebigu yidhi akhrisan lahayd suntiisu kuma dhibteen u fiirso kuma qanineen nebigu muusa odhan laakiin suntiisu kuma dhibteenbu qurdubi baa xadiidkaa markuu maqlay ee acuudu bikalimaatillahi taamaati oo galabkii akhristo wuxuu yidhi markii aan maqlay baa waxaan bilaabay inaan ku dhaqmo galab walba saddex jeer aan idhaahdo acuudu bikalimaatillahi taamaati habeenkii dambaa lay qaniinaybu markaasaan fakaro waxaan ihi warheede sunnadii nebiga waadigii ku dhaqmi jiray oo kusoo badbaado oo kusoo caanamaalay xaggee wax ka jira waan fakeray waxaan ogaaday galabta inaan akhrin bi adkaarti oo ay halaalmaamo ii goysaybu ayib marka waa dhici kartaa inay wax ku soo gaaraan laakiin ilahay baa kuu sacbogoglayo faraj khayr qaba ayaa laguu furaya culammada qaar ka midi waxay yidhaahdaan qofka ducada meeshuu ku akhrisanaya waa markuu musaafirka yaha meeluhu degaya laakiin sidaa raajixa musaafir ama joog kaad rabtid labadaba waad ku akhrisanaysa labadaba jinka iyo dhibaatooyinkooda iyo ilaahayna wuu kaa badbaadinayaayo ilahay baa kaa ilaalinaya fiihi baabkan dhexdiisa waxaa ku sugan xadiidka muslim baa wariy rawa muslim masaa'ilu alulaa masalada koobaad tafsiiru waannahu kana rijaalu min alinsi tafsiirkeeda wey athaaniyatu masalada labaad kownuhu arrinkaa ahaanshihiisa weeye min ashirki gaallimada u ka tirsan maxaa gaallimada ka tirsan in jin la magan galo magan loo noqdo oo wixii ilaahay uu xaq u lahaa jin loo leexiyo waa gaalnimo ahaaliatu masalada saddexaad alistidlaalu waa in la deliishado calaa daalika arinkaas oo magangalka ilaahay cid aan ahayn la gala inuu shirki yahay loo deliishado bilxadiii xadiidka gabadhan khawla binti xakiim sabab lianna alculamaa'a culummada iyo aqoon-yahanku istadalluu waxay u deliishadeen bihi xadiidkan calaa anna kelimaatillaahi ilaahay weedhihiisa iyo kelimaadkiisu hayru makhluuqatin makhluuq inaysan ahayn ilaahay kelimaadkiisu makhluuq ma aho waa sifa ilaahay uu leeyahay sidaa awgeed kelimaatillaahi baan magan gelayaa markaad tidhi makhluuq maadan gelin maadan magangeline sifo iyo tilmaan ilaahay tilmaamihiisa ka mid ah ayaad magan gashay anna kalaamallaahi hayru makhluuqin nusakhda qaybbaa qoro waa makhluuq ma aha qaaluu waxay yidhaahdeen aqoon-yahanka muslimiintu lianna alisticaadata magangalka bilmakhluuqi makhluuq la magan galo shirkun gaalimo weeye waxaynu leenahay mar walba shirki ma aha wixii bani aadamka iyo makhluuqa awoodooda iyo karaankooda ka baxsan in magan looga noqdo ayaga baa gaalnimo ah laakiin waxay isu awoodaan gaalnimo ma ah araabicatu masalada afraad fadiilatu haadaa kan fadligiisa weeye adducaa'i ee ducada ah maca ikhtisaarihi ayadoo weliba ay gaabantaho gaabnideeda la qabo acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq waa waxaas yar oo eray ahaan u kooban laakiin haddana fadli aad u guda ballaaran bay leedahay alkhaamisatu masalada shanaad anna kowna shay-i shayga ahaanshihiisa yaxsulu mid dhacaya uu yahay bihi asaga yaxsulu ay ka hirgelayso bihi asaga ay ku hirgelaysa manfacatun waxtar dunyawiyatun ee adduunyo oo min kafi sharin dhibaato harideed ah aw jalbi nafcin waxtar soo jiididiis ah laa yadullu ku tusin maayo calaa annahu asagu laysa inuusan ahayn min shirki shirkiga masalada masale aad muhim ah, waa maxay nin gaalo hadduu yidhaahdo ilaahi baan aha ee ha oo qof u waa nin gaale garo ilaahi baan ahayb maalan tusaale ahaan ha la ii nin baa u sujuuday markaasuu boqol asna ku dheji ninkii sujuuddii uu gaalka u muxuu ka helaa manfac addunya boqol kun oo dolara soo maa waxa weeye maadaamuu boqol kun helay gaalnimo ama wuxuu sameeyey miya ma ahna waa gaal waa gaal wey soo maa haddaad magan geshid oo uu jinkii ku badbaadiyo ma waxaad leedaha maadaamood meeshaan badbaado ka helay meeshaa waxbaa ku jiro waa islaamnimo miyaad leedaho waad sii wadi maya shay manfac dunyaa inaad ku heshid kama dhigna inay ilaahay jecelyiho raalli ka yahay kama dhigna inay towxiid tahay oy sax tahay way dhici kartaa dadka qaarkood inay saxan yihiin wax aad ku khaldantay in lagugu aafeynayo wax laguu siina way dhici kartaa marka ku aafoobin sida awgeed u fiirso nimankii jinka magan galay way magan geli jireenoo waxay u arki jireen inay badbaadinayaan muslimiinna kumaysan ahayn gaalay ku ahaayeen gaalo ayay ku ahaayeen marka wuxuu yidhi anna kowna shay shayga ahaanshihiisa yaxsulu uu ku xasilayo ku hirgelaya bihi asaga manfacatun waxtar dunyawiyatun iyo adduunyo oo min kafi sharin dhibaato reebiddeed aw jalbi nafcin ama waxtar soo jiididdiisa ah laa yadullu ku tusin maayo calaa annahu shaygaasi asagu laysa inuusan ahayn min ashirki shirkiga mid ka tirsan baabun haadaakani baab wey min ashirki gaalnimada waxaa ka mid ah an yastakiida inuu gargaar weydiisto iyo gurmad bikayrillaahi alla cidaan ahayn qof baa wuxuu gurmad iyo gargaar weydiistay alla cid aan ahayn ow yadcuwa ama uu baryo hayrahu alla cidaan ahayn ayib min ashirki mintu waa tabciidiyo tabciidiyada waxaa laga wadaa waxay ku tusinaysaa gaalnimada qaar ka mid ah shirkigan asha ku jirtana waa cadiyo waa gaalnimadii weyneed istiqaatadu waa gurmadka iyo gargaarka bikayrillaahi alla cid aan ahayn cid kasta isla soo gelayso makhluuqa jin iyo malaa'ig iyo ambiyo iyo rasul iyo awliyo iyo geedo ayib aw yadcuwa hayrahu alla cid aan ahayn uu baryo waa cadfulcaami cala alkhaas oo dee istiqaasada iyo gargaarku dhibku haystay inaad baryadid in lagaa dulqaado weeye laakiin ducadu dhib ku haystay in lagaa dulqaado iyo dheef in lagu siiyo labadaba way soo hosgelayaan marka adducaa baa ka caamsan istiqaaada istiqaaadu waa qayb ka mida ducada baabkani waa baabkii afar iyo tobnaad xagga abwaabta marka la fiirsho wuxuu ku sheegi doonaa musanifku raxmatullaahi calayhi shan adila ayuu ku sheegi doonaa afar aayadood iyo hal xadiida ayuu sheegi doonaa waa hagaag hadalkaa musanifku uu sii daayey oo ah qofkii ilaahay cidaan ahayn gurmad weyddiistaa waa gaal qofkii ilaahay cidaan ahayn baryaana waa gaal hadalka sidaasi waxaannu leenahay wixii kii hore aynu ka nidhi oo ah haddaad cid gurmad weyddiisatid iyo gargaar makhluuq ah ciddii dooni ha noqoto malaa'ig ha noqoto oo nebiy ha noqoto oo awliye ha noqoto waxaad gurmadka iyo gargaarka ka weydiisanaysidna ay tahay wax awoodoodaba ka baxsan oo ilaahay mooye cid samayn kartaa aysan jirin baad ku gaaloobaysa sababtoo ah xaqi ilaahay lahay baad makhluuqan u leexisa laakiin aadamuhu waxay isaga baahan yihiin haday isugu gurmadaan adigii gurmadayna dembi maadan gelin kii gurmadka kaa codsayna dembi maadan gelin tusaale yar masaajidkeennaan sigiska ayaan dhowey lacag baa laga aruurshay gurmad ah abaara ah dad abaara ku dhaceen loo aruurnayo soo gurmad maahayn gurmadkii abaaraha soo lama lahayn dadkuna waa hadlayeenoo hanala soo gaaro ayay lahayn dhibaataa nagu dhacday ayagiima waxaan leenahay waad gaalowdeen maadaamaad bani aadam gurmad iyo gargaar weydiisateen wadaadadiisa lacagta waa aruuriyey ma waxaan leenahay gaalnimaad idinkuna samaysano diinta waad ka baxdeen maya waa wax la isu awoodo waa wax la isu awoodo taasi gurmadka noocaas oo kale marka dhib waa wax bani aadamku isu awoodaan baryada laftirkeeda salaad kastoo masaajidka ku tukanno dad waxaad arkaysaa baryootamahay walaalayaalow caawiya waxita soo inama baryaan waa la caawiyaa qadarkay doonay ha noqoto ayaga maadaamay mucaawano codsadeen iyo gurmad iyo in wax loo taro oo ina baryeen ma waxaan leenaha waad gaalowdeen maya qofkii caawiyey ma waxaan leenahay mid gaal ahaad gaalnimadu u kaalmayso gaal baa taha maya ayaduna gaalnimo ma sababtu waa maxay bani aadamku waxay isu awoodaan inay gurmad isku weydiistaan ama isugu gargaaraan gaalnimo ma aha ama waa mubaaxo waa bannaan tahay mararka qaarkood waajib baaba laga yaabaa inay noqoto inaad samaysid mararka qaarkoodna adoon baahnayn baa laga yaabaa xoolo aruursi inaad dadka u baryaysido aad rabtid inaad akoomba wax ku ridato xaaraan bay kaa noqonaysa lakin gaalnimo ma gaarsiisa marka haddii lagu yidhaahdo ilaahay cid aan ahayn gargaar haddii la weydiisto ma lagu gaaloobaya ha ha la soo degdegi ma islaannimo ah, ha ha la soo degdegi waxaad leedaha waan kala qaadaynaa waxay isu awoodaan makhluuqu hadday gurmad iska weydiistaan iyo gargaar ama iska baryaan gaalnimo ma ah haddii wax awoodooda ka baxsan oo ilaahi mooye cid kartaa aysan jirin ay weydiistaan makhluuqna wa ku gaaloobayaan male fahma qodobkaa qaabkaasaad u kala faahfaahinaysa marka hal xugum oo keliya oo gaalnimo ah lama siin karo lama siin karo iyo wa qowlullaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi walaa tadcuhaa baryin min duunillahi nebi moxamed buu la hadlayaa ilaahay min duunillaahi alla sukodi maa shay laa yanfacuka aan waxba kuu tarayn maanto dhan haddaad caabudaysi sanab hebelow abaar baa igu dhacday sanab hebelow maanto dhan haddaad leedahay hal xaba kuu tari maayo walaa yaduruka aan ku dhibaynin maanto dhan haddaad caayaysi fa in facalta haddaad samaysid nebi moxamed oo arrinkaas nebi moxamed buu la hadlaya oo waxaan dhib iyo dheef midnahayn aad baridid fa innaka adugu idan markaas ayada sidaad samaysi min aaalimiina kuwa gardarsadaoo gaalada had ka mid noqonaysa wa in yamsaska hadduu kugu taabta allaahu alle bidurrin dhib ilaahay dhib hadduu ku soo gaarsiiyo abaar iyo waxa weeyaan dhibaato iyo xanuun falaa kaashifa wax faydid la yidhaahdo lahu dhibkii uma sugnaan ilaa huwa alla maahan asaga mooyaane cid kale oo kaa faydi kartaayo ma i jirto nusakda qayb ka mida ah way dhammaystiraan aayaddo wa in yuridka alla hadduu kula doono bikhayrin wanaag caruur buu kula doonay caafimaad buu kula doonay cilmi buu kula doonay toosnaan buu kula doonay falaa raadda wax celin la yidhaahdo lifadlihi ilaahay ixsaankiisii iyo wanaaggii uu kula doonay uma sugna roobkii ilaahay kugu talagalay cid inta ka hor tagtoo dallaalnimo u dhigato odhan karta sheekh hebel baa roobkii dallaalnimo u dhigtay kuwasaa ku hayaa ark roobkii meelheble ku di'i lahaa sheekh hebel baa dallaalnimo meeshii mara ku wartayoo diiday war sheekh hebel dalladiisu weynan badan ma roobkii ilaahay oo cirkaan uu ka yimid baa waxa sheekh dalladu wada dhiganhaya waxaasoo kaleeto waa nooc waliya waay maa yaftax illaahu linaasi min raxmatin falaa mumsika lahaa roob salaada mar kasta markaan ka baxno waxaan idhahnaa allahuma laa maanica limaa cadayta wixii adugu aad bixisay cidna ma diidi karto walaa maanica limaallahuma laa maanica limaa cadayta walaa mucطiya limaa manacta waxaad diiddayna cidu kaama soo qaadi karto waa saas wuxuu alla diiday cid ka keeni karta male wuxuu alla bixiyeyna cidna ma diidi karto ruux hor istaagi kara arko ama dallad waro ama waxa weyaan wax kala samayso marka ilaahay dhibaato haduu kugu taabto cidna kaama qaadi karto isaga unbaa kaa faydi kara hadduu dheefku siiyana cid ku dhaafin kartaa ma i jirto nebi moxamed baa waxaa lagu yidhi haddaad cid kaleeta baridoon alla ahayn daalim baa tahle nebigeenna marka dee hawshaa kama suurtooda inaga layna baraya inagaa layna baraya arrinkaas iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi fabtaquu dalba oo codsada cindallaahi ilaahay agti xaalo uu ku sugnaaday alrisqa quudka iyo risqiga wacbuduuhu ilaahay caabuda oo keligii ku xirnaada ilaahay caabuda keligiisna wax ka dalba oo ka codsada ayib aayaddani waxay tilmaantay fabtaquu waa ficil amar raadsada cindallaahina waa xaalo fabtaquu wowda ku jirtaa laga xaalaynaya fabtaquu dalba cindallaahi ilaahay agtii xaalo uu ku sugnaaday haa saasaa laga wada cindallaahi waa xaalo risqiga risqigaada laga xaalaynayaan risqiga laga xalaynaya cindallaahi alla agtii xaalo ku sugnaaday alrisqa risqiga innaga waxaan u naqaanaa wax la cuno dhuunta la mariya bas laakiin ma ah caafimaadku waa risiq ilaahi oo awlaaddu waa risiq ilaahi oo reerku waa risiq ilaahi oo amnigu waa risiq ilaahi risiqa ilaahay dalbada kow wacbuduuhu ilaahina aabuda marka u fiirso cibaadadana asaga iskaleho keligii baa la caabude risaqan yaad ka dalban asaga oo keligiisa iyo musanifku marka muxuu u deliishanayaa wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo dee qofkii ka dalba risaq cid aan ilaahi ahayn ilaahay ahayn ka dalba uu ku gaaloobaya laakiin waxaa leenahay faahfaahintii horaa ku jirta waxaysan aadamuhu kuu awoodin oo risqa haddaad ka dalbatid waad ku gaaloobaysa lakiin waxay kuu awoodaan haddaad ka dalbatid may iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi waman axadkeebaa adallu ka baadinimo badan minman ruux yadcuu baryaya min duuni duunillaahi alla sukadi man ruux laa yastajiibu aan aqbalaynin lahu asaga ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda laga gaaro dhammaystiranka aayadda waxaa ka mid ahaa ah, nusakda qayb ka mid way ah qoraan walxaal hum kuwii la baryaya ayaguna can ducaa'ihim kuwa baryaya baryadooda haafiluuna kuwa moog bay yihiinba kumaba ogaba sheekh hebelow sheekh hebelow sheekh hebelow sheekh hebelow sheekh hebelow sheekh hebelow adi unbaa baryahayee asigu warba kaama hayaba sidaa awgeed baa qiyaamada marka la tago malaa'igta iyo ilaahay wuxuu weydiinayaa a antum adlaltum cibaadii haa-ulaa idinka idin soo caabudeena ma idinkaa dhumiyey markaasay leeyihiin maya shuqul kuma lihiin waaba ku inkirayaanba wa kaanuu bicibaadatiim kaafiriina waaba ku dafirayaaba adeer adiga ibaad caabudi jirin buu qof marka qiyaamada maalinka ugu baahi badnayd kaa tegahaya oo ku dafirahaya waxbaha ha caabudin ee ilaahay ku jecel caabud oo raalle kaaga ah waman adallu manta ku jirtaa waa istifhaamiyu inkaari a ah weliba qur-aankuna wuu isticmaalaa waman adallu miman yadcu halkaasoo ma sheegin waman adallu miman itabaca hawaahu naftiisu waxay jeceshahay ruux raacay xaqiina ka leexday yaa ka baadinimo badan kulligood marka kuwaas iyo kuwan iyo waa iswada mid qiyaamada marka la taga ma ku ajiibayaan haddii la yidhi ilaa yowmi lqiyaamati ku aqbali maya maya qiyaamadii kasii daran yahay waaba kasii tabardaran yahayba waxba kuu tari maayo wax uu kuu taraya maleh marka ilaahay keligii caabud ilaahay keligii caabud ilaahay keligiina bari waxaan ka hadlaynaa waa cibaadadii asalka ahayd iyo baryadii cibaadada ahayd laakiin barye bani aadam war walaalow icaawi oo shaah ii shub oo maanta martibaan kuu ahay oo qada iga bixi haddii daruura ay ku hayso way kuu bannaan tahayba taas way kuu bannaan tahay bani aadamka marka awoodooda wax ka baxsan lama weydiisan karo wa qowluhu iyo ilaahay hadalkiisa aman ruuxeebaa yujiibu aqbalaya almudara qofka la dhibaato geliyey idaa goortii dacaa uu baryahu asaga wa yakshifu yaa fayda as assuu'a xumaatada yaa faydi karoo qof xumaata iyo dhibaata yaa haysato yaa ka faydi kara nusakda qayb ka mid ah waxay ku daraan wayajcalukum yaa idinka yeelaya khulafaa'a ardi dhulka kuwa ka taliya yaa idinka yeela cid kaloo idinka yeeli karta lama arko a ah, ilaahu maca allah ilaahi ilaahay cid aan la jirankiisa aho macbuud kaloo xaqa miyaa jira waa maya qaliila maa tadakaruun intaa waan samaysaan ayaa yar aayaddani waa ayad cajab qabta aman yujiibu lmudara idaa qof ka dhibaataysan mudarka weliba aadka u dhibaataysan haddii uu baryo yaa dhibkaa ka faydi kara allah waad xanuunsantaha waad alaladisaa waad taahaysaa yaa kaa faydi kara allah baa kaa faydi kara musiibaa ku haysato dhibaataa kugu habsatay waad baryootamaysaa yaa kaa faydi kara cid aan ilaahay ahaynoo kaa faydi karaa ma jirto sidaa awgeed aayadda u fiirso waxay ku xigtay amman yujiibu lmudara qofka dhibaataysan ee la dhibaato geliyey dacwadiisa yaa aqbala oo adoon dhibaataysnayn oo hadda iska joogo caadi oo caafimaad qaba haddaad ilahay baryadiiso ilahay ma aqbalahaa maxaa durka iyo dhibka ku xihay baryada ilaahay inuu aqbalo keli ah leanna baahidiisa aad usii tira badan markaan daruur ah a waa dhibaataysan yah ilahay buu gacmaha u taaganaya wadooyinkii kaleo dhan baa ka xihan cid kale waxu qaban karta lama arko ilaahay keliguu baryaya marka ilaahay keligii ayuu baryayaa hawshaasi marka waa howl muhima ah. ibnu eh, kaiir raxmat ullaahi calayh aayaddan tafsiirkeeda markuu marayay ayadda tafsiirkeeda suuratu nabli marayey buu wuxuu sheegay qiso cajiib badan waa maxay wuxuu soo guuriyey oo ka soo guuriyey ibnu casaakir raxmatullaahi calayhi nin wanaagsan ee ahlu khayr ahaa ee reer shaam ahaa oo magaalada weliba caasimada hadda oo dimashaq joogi jiray ayaa wuxuu samayn jiray baqal buu lahaa baqasha dameerka iyo faraska iska dhalay baqashaasuu marka ku shaqaysan jiray qaabku ugu shaqaysto qolyaha tagaasilayda oo hadda aynu naqaano somidaar magaalada nairobi oo kale laga yaaba qofka inuu ka qaado meel kale u geeyo naakuuroo kale ugeynaya kharash buu ka soo noqso lama sameeyo taxi bay u ahayd wuxuu samayn jiray marka wuxuu ka ganacsan jiray magaaladaas shaam caasimadeeda iyo magaalo zabadaan loo yaqaano isla iyada hoos timaada baqasha halkaanu dadka kaga qaadaa xagguu geeyaa xagga hadduu cid ka soo rakaabsanaya wuu soo qaadaa saasuu ku shaqaysan jiray maalinkii damba waxaa uun luqunta ugu galay nin baa yidhi waxaan rabaa zabadaan inaad egeys yahay buy ninkiibuu qaada marka baqashiibuu ku qaada saan waddadii aan aqaanay ugu sii socday baa waxaan aragnayba wadda lexdalkaasi waddadaan ina mari ninkii markaasaan ku riniho anigu waddadaan ma aqaano waddadaasaan dadka kuqa ku kaxeeya magaaladana ku geeya markaasuu yidhi maya anaa garanaya tanaa ka dhow eh tan ina qaadsi waa yahaan idhi waddadii baan qaaday buy waddadii ugu socday waxay ila tagtay meel saddex waxyaalood kulansatay kow meel adag oon bahashuba fuuli karinba kow hoostana webi aad u qodan oo u xeel dheer ah labo dad meydoo la wada laayana meesha oo la xasuuqayna ay yaallaanb meeshaas u geeyeyb halkaa markuu marahayo uu yidhi halkaa ku jooji wadda aan aqaana maaha ku baakin bu jooji aan soo degay wuu soo degayb markuu soo degaybu aytayb maryihiibu dheda dhiisha isaga dhigay guntiga dhiisha isaga dhigay midiina waa la soo baxay waana uu soo farabaxsadayb cagahan wax ka daday waa cararayb waa labadayada bas markaasuu icayrsaday oo icayrsaday oo icayrsa markaasaan ku yidhahdaa ilaahay baan kugu dhaariyey ilaahay baan kugu dhaariyey ilaahay ka baq iga har baqasha qaado wixii dhaqaalaha ii saaran qaado markaasi waaka kula yaabana tan kaaba bari mahaye anaaba iska lehe hadda ayada kama rajaynay adaan adaan rabaab inaan ku dilo tan anaaba iska leba iyadii wax saaranba nag waa iga diidaybu inuu iga harabi markaan arkay buu yidhi inaana ka dheeraynayn baan gacmaha taagu isdhiibaybu markaasaan ku ihi idiri doonti laakiin hal codsi baan wataa suyu muxuu laba ragcadoodoo sunnaa inaan tukado maya ogolaan kartaa suyu tuko wuxuu igu yidhi salli wacajil boobsibiy harakarakada maqli jirta soomaaliga boobsibiy boobsi tuko laakiin boobsibiy laba ragcadood salaaddii baan galay mucjiso waxaa igu noqotay markii salaaddii aan galay baa qalbigayga waxaa laga masaxay wax allaala wixii qur ilaahay ay xataa garan waayo cabsi baa iga badatay akbarti waxaan ku daraan waayay nag markaasaan waxaan galay baadigoo bal inaan ayad xasuusto oo aan akhriyo nag qalbiga kusoo dhici weyda asagiina wuxuu leeyahay hi cajil war maxaa kugu dhacay nagabaabsibi kuleya ku dille markii dambaa qalbigayga waxaa kusoo dhacday ba aayaddan aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshif suu'a wayajcalukum khulafaa alardi ailahum maca allah qaliila maa tadakaruun ayaddii baan akhriyay afkayga intaasu markay ka soo baxday baa webigii meesha ku yaalay daantiisa waxaa ka soo baxayb nin faras fuushanbu ninkii faraska fuushanaa markuu nagu soo dhow yahay bahal eeba ah saalimow ama murjis uu watay kati ayuu ninkii ku ganay buy bataa wadnaha kaga dhuftay buy fakhara ninkii wuu dhacay buy kow naftaa ka baxday kii idili lahaa markuu dhintay kii faraska fuushanaa baan ku dhegay buy markaasaan ku yidhi bilaahi ilaahay baan kugu dhaarshay man anta yaa taha kumaad ahayd markaasuu wuxuu igu yidhi ana rasuulu alladii yujiibu اlmudara idaa dacaah waxaan ahay buu ilaahay ruuxu soo dirsaday ilaahaygaasoo qofka dhibaataysan hadduu magan galee baryabaryadiisa aqbala allahaasaa isoo diray khalaas bal u fiirsa ninkaas meeshuu taagnaa waxaa dhacday bi marka faraskaygii iyo wixii saarnaabaa meeshii kalbaqashaydii la noqday anoo nabad qaba isla aayadda laftirkeedu wuxuu ku sheegay nin waxaa jiri jiray buu yidhi dhaqaala haysto hantiilo ah xaggana maalqabeenkaas wuxuu ku darsaday nin wanaagsan oo saalixu ahaa oo fiican wuxuu lahaan jiray faras uu calfiyo oo ugu talagalay jihaadka muslimiintii baa jihaad galay faraskiibuu qaatay uu ku dagaalamay muslimiintii maalinkaa way jabeen gaaladii baa ka xoog qolyo reer ruumoo la dagaalamayay faraskiisibuu damcay inuu ku ordo marka faraskii baa dhaqaaqi waayey markaasuu la hadla wxuu waryaah adaabaan ku calfin jiray oo maanto kale inaan kuu baxsadaan kugu talagalay maxaa kugu dhacay suu yidhi waxaad iga adeejisay faraskii baa la hadlay dadaan iin naxariisan oo waxaad isiisa aan isiinin oo idulmiya baad iga adeejisa markaasuu la hadlo wuxuu ku yidhi waxaa igu ballana maanta kabacdi inaana shaqaalo kugu hadlayne meeshayaan la igu qaban iga dhaqaaji faraskii cawihuu wax ka daya waa la orda maadaama ballan loo qaaday dhaf maalinkaa wuxuu ka dambeeyey gurigiisuu wax ka siin jiray cid kalena kuma hadlayn jirin qolyihii gaalada ahaayee reer ruom waxay maqleen ninka qisadiisi iyo dadku mar walba ban looga warran maalinkii faraski qisadii baa waxay noqotay qiso baahday qisadii qiso baahday markay noqotay ayaa qolyihii reer ruum waxay yidhaahdeen inta ninkaasu qolyaha uu ku dhex jiro ka guulaysan mayna maalin walba markii dagaalka aan kusoo qaadno ilahi buu baryahaya markaasaana la jebinahayaae ninkaa waa in la soo qabto see u soo qabanaa nin muslim ahaan jiray oo diintii ka baxay oo ridoobay baa waxaa la inta u tagto oo la saaxiibto oo muslim isaga dhigtay soo sabsan ninkiibu u yimid wuu la sheekaystay waa soo islaamay buu yidhi gaaladii waa ka soo baxay muslimnimo u muujista way israaceen maalinkii dambeeto xoogaa meel jirta markay mar hayaan bay labay ahaayeen dhab siiyeenoo qabteen markaasuu yidhi ilaahayow ilaahu adaa la igu kaa dhagraybiyo adiga islaannimaa la ii kaa sheegtay iyo in adiga lagu rumaysan yahay sidaasaan kugu aaminay ilaahu maanta kuwaas iga iga kaafi laba nin bay ahaayeenoo geesaha kaga jira meeshii baa waxaa ka soo booday laba bahal labadii ninba intay qabsadeen bay kala gooyeen kow isagio nabad qabo sidii ku noqda man yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu su wayajcalkum khulafaa lard marka dhibaata markay ku haysato magangal ilaah ilaahay weydiiso gacmaha u taago wuu ku jecel yaha weliba inaad baridid warawaa wuxuu wariyey aabaraaniyu imaamu abaraani biisnaadihi sanadkiisana uu ku wariyey annahu amar yashaaniye kaana inuu ahaa fii zamani nebiyi nebiga xilligiisii sala allahu calayhi wasalama munaafiqu nin uurkagaal ah munaafiqaasoo yu-dii dhiba almu'miniina mu'miniinta dabcan munaafiqiinta horta waxtigay soo baxday ree madiina waqtigeediba ree maka munaafiqiini ma jirin waa qodob haddii ay noqoto munaafiqaasu mu'miniinta inuu dhibayna wuxuu ku dhibahayo waa cay iyo jees jees wa ilaa munaafiqiin saxaabada nebiga la joogtay madiina oo dadka jir disha maysan jiri jirin laakiin waxa uu ku dhibahaya waa aflagaada iyo cay iyo waxyaalo la mid ah faqaala wuxuu yidhi bacduhum qaarkood saxaabada qaar ka mid a riwaayada qaar baa waxay sheegayaan abu bakr inuu ahaa qofka ereygaan yidhi quumuu ina keena binaa inaga nastakiiu gargaar ayaanu ka dalbaynaa birasuulilaahi rasuulki alle sala allahu calayh waslm ilahi rasuulkiisa min haadaa kan xaggiisa almunaafiqi ee munaafiq ah aan rasuulka ilaahay gurmad iyo gargaar weydiisana ninkaa inuu inaga qabtee ina keena haddii sidaa la yidhaahdo meesha waxaa ka soo baxaya munaafiqiinta qaar ka mid ah in la yaqaanay cayntoodana la yaqaanay sababtoo ah kan munaafiqa ah aynu rasuulka ilaahay magan ka weydiisanay leeyihiin ayib oo acyaantooda qayr ka mid oo ay saxaabadu garanayeen way soo baxeen marka nebigaa loo yimi sal ly slm fa qaala wuxuu yidhi annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama innahu amar yashaaniya laa yustaqaahu gargaar la ima weydiista bi aniga aniga gurmad iyo gargaar la weydiisto wainnamaa yustaqaasu waxaa un la weydiistaa billaahi alle ayaa la weydiistaa oo keliya xadiidka abaraanina wuu wariyey haytamina wuu wariyey majmacu zawaa'idka min xadiidi cubaadata bni saamita isagoo ah weliba haytami wuxuu tilmaamay hayami inuu yahay rijaashiisu rijaalu saxiix ibnulhiica keliya ayaa ku jiro dacfi sanadkiisu ibnulhiica dacfi uu ku jiro xagga xifdigiisa iyo culamada qaar ka midna ay leeyihiin waa xasan marka dacfi baa xadiidkan ku jira haddii aynu nidhi gurmad la weydiista bani aadamka iyo gargaar way bannaantaha waxay isu awoodaan muxuu nebigu uga diidaya saxaabada sal alla alيh wuxuu nebigu uga diiday haddiiba la yihahdo wuu sugan yahay xadiidku edebsi ilaahay uu ka edebsanayo edebsi ilaahay uu ka edebsanayo ayuu uga diiday ee wuu awooday inuu munaafiqa kala hadlo ama la xiro ama la yidhahdo waxa weeye si kala haloo galo nebigu wuu awooday calayhi salaatu wasalaam fiihi baabkan dhexdiisa waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il aluulaa masalada koobaad anna cadfa ducaa'i ducada ciwaanka ku qornayd ku xidhiddeeda cala alistiqaafati gargaarka dushiisa lagu xidho gargaar dalabka min cadfi alcaami caamkii guud oo lagu xidhay bay ka mid tahay cala alkhaasi wax khaasa sababtu waxa weye horaan waxaan u tilmaannay baabun min ashirki an yastakiisa bikayriillaahi aw yadcuwa ducadaa ka guda ballaaran istiqaadka iyo gargaarka taasaa laga wadaa aلثaaniyatu masalada labaad tafsiiru qowlihi tacaalaa weeye walaa tadcuhaa baryin min duuni illaahi alla sukadi maa shay laa yanfacukaan waxba kuu taraynin haddaad caabudid walaa yadurukaan waxba kuu geysan karin haddaad cibaadadiisa ka tegtid aلثaaliثatu masalada saddexaad anna haadaa kan oo ah cid aan dhib iyo dheef midna ku haynin inaad baridid huwa shirku asagaa gaalnima al akbaru ee weyn fain facalta fa innaka idan min aaalimiina waa inagii soo mar alraabicatu masalada afraad anna aslaxa naasi dadka ruuxa ugu suuban oo ugu fiican low yafcalu hadduu samayn lahaa hu arrinkaas arrinkee cid aan dhib iyo dheef midna gacanta ku hayn inuu caabudo irdaa'an raalligelin darteedna uu u samayn lahaa ligayrihi ilaahay cid aan ahayn uu ku raalligelinayo saara wuxuu ahaan lahaa min aldaalimiina kuwa gardarsaday ee gaaladaa mid ka mid a ah. oo xaggee laga qaadan fa in facalta fa innaka idan waa taan soo marray alkhaamisatu masalada shanaad tafsiiru aayati aayaddii fasirideeda weeye allatii taasoo bacdaha ka dambaysa wain yamsaska allaahu bidurin wey asaadisatu masalada lixaad kownu daalika arrinka ahaanshihiisa weeye laa yanfacu aan waxba midaan waxba taray inuu yahay fi dunyaa adduunyada maca kownihi asaga ahaanshihiisa lala qabo kufran gaalnimo u yahay wain yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu cidaan ilaahay ahayn haddaad baridid oo dhib ilaahay kugu taabtay iga dulqaad aad tidhaahdid horta ducadii qofkaasi kaa aqbali maayo adduunyo guul ku gaari mayse aakhare haddii la tagana wax gaalnimo ahay noqotay oo diintii aad kaga baxday asaabicatu masalada afraad tafsiiru laayati ahaaliati aayaddii saddexaad fasirideeda weeye tafsiiru laayati aayaddii fasirideeda iyo caddaynteeda weeye ahaaliati ee saddexeed fabtaquu cinda allaahi risqa wey athaaminatu masalada sideedaad anna alaba arisqi quudka iyo dheefta codsigeeda iyo dalbideeda laa yanbaqii ma habboona ilaa min allaahi alla xaggii maahani ilaahay uun ka dalab wax allaala waxaad u baahan tahay kabta suunkeedu hadduu kaa go'o o ilahu wii islaaxi kamaa sida ana aljannata jannadaba laa tutlabu aan looga codsan ilaa minhu asaga mooyaane jannada yaa bixiya allah risaqana asagaa bixiya attaasicatu masalada sagaalaad tafsiiru laayati aayaddii caddaynteeda weeye alraabicati afraad waman adallu weeyaan waman adallu man yadcuu aayaddaas tafsiirkeeda weeye alcaashiratu masalada afraad dikruhu sheegiddiisa weeye annahu amar yeshaaniye ama dikru annahu la israaciyo sheegidda amar yeshaaniye oo amar yeshaaniye laa adalla mid ka baadinimo badan uusan jirin minman ruux dacaa bariyey ama dacaa caabuday hayrallaahi alla cid aan ahayn ilaahay cidaan ahayn qofkii caabuday qof ka baadinimo badan lama arko sababtoo ah dhib iyo dheef midna cidaan gacanta ku hayn buu caabudaya xaq ilaahayna u leexiyey alxaadiyata casharata masalada koob iyo tobnaad annahu kii la beryayey haafilun mid moog oo aan warba ka hayn weeye wacaalo can ducaa'i daacii kii baryayey baryadiisa laa yadrii waxba kama oga canhu xaggiisa inaad baryaysid iyo inaad caayaysid iyo inaad tuugaysid iyo inaad aamusan tahay midna warkaama hayo adna kabi baa kaaga dhammaday saad u baryaysay waraf iyo shimbira war isuma hayaan wey athaaniyatu masalada athaaniyata casharata masalada labaad anna tilka taas addacwata ee baryada ah sababun waxay sabab u tahay libugdi lmadcuwi kii la baryeeyey kohashadiisa iyo dhibsigiisa lidaaci kii baryayey uu dhibsado wahum can ducaa'ihim aafir waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin caabudidii aad soo caabudado xaqa ilaahay u leexisaaba waxay kaliftay asagoo aad kuu nicib qiyaamada inuu kuu yimaado soomaalidu nicaybka meeshii ugu dambaysay jinka ishcaddaa waa ka nibcayb buu kuleeyay markuuga hada maaqan mid ilmadow iyo mid cad male marka isagoo aad kuu kahosanayaa la kulmaysaaba haddana wuu ku inkaraya maadan caabudin buu kuleeyahy bal kaanuu yacbuduuna aljinna jin bay jireen alraabicatu ahaaliata casharata masalada saddex iyo tobnaad tasmiyatu tilka taas ayada ah ku magacaabiddeeda weeye addacwati ee baryada ah cibaadatan cibaado la caabuday lilmadcuwi kii la baryayey wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin u fiirso caabuditaankii ay adduunka ku soo caabudeen qiyaamada waa kugu dafirayaan namaadaan caabudin annaga namaadaan caabudi jirin bay ku marka adugu magacaa doonta u bixi laakiin xuquuqdii ilaahay oo khaaska ahayd mar haddaad u leexisay sharcigu wuxuu ku magacaabay cibaado ama barya ha noqoto ama cibaado ha noqoto araabicata casharata masalada afar iyo tobnaad kufru lmadcuwi kii la baryayey dafiridiisa weeye bitilka taas uu dafiraya alcibaadati ee cibaadada ah ku dafiraya war maad caabudin buu ku leeyay war hadaan soo caabudin buu ku leeyahy alkhaamisata masalada shan iyo tobnaad anna haadihi tan al umuura ee arrimaha ah hiya ayadu sababu kownihi qofka ahaanshihiisa ayay sabab u tahay adalla naasi dadka midka ugu baadinimo badan uu yahay inaad xaqii ilaahay goonida u lahaa cid kalee makhluuqa la wadaajisid waa waxaad ku mutaysanaysid ilaahay intuu uumay midka ugu baadinimo badan inaad noqoto asaadisata casharata masalada lix iyo tobnaad tafsiiru alaayati aayaddii caddaynteeda weeye alkhaamisati ee shanaad aman yujiibu almudara asaabicata casharata masalada toddobiyo tobnaad almru waa arrinkii alcajiibu ee yaabka ah la yaabka lah oo muxuu yahay wa huwa asagu iqraaru cabadati lawthaani asnaamta kuwa caabuda ogolaanshahooda iyo qiraalkooda weeye annahu amar yashaaniye laa yujiibu inuusan aqbalaynin almudara midka la dhibaatogeliyey oo inuu baryootamo loo dhibaato geliyey ila allaahu alla mooyaane sidaasay aaminsanaayeen sida awgeed markay badda fuulaan oo doontii badda ay ka baqaan inay la qalibanto fa idaa rakibuu fi lfulki dacwullaha mukhlisiina lahu diin ilaahay keligii bay baryayaan wax allaala waxay asnaam caabudi jireen o dhanna waa iska qubayaan waliajli haadaa sidaa darteed ayay yadcuuna baryi jireen hu alle fi shadaa'idi dhibaatooyinka dhexdeeda dhexdooda mukhlisiina weliba ayagoo u gooni yeelayoon cidna la wadaajinaynin lahu lilaahi alle addiina baryada iyo cibaadada keligii bay baryayaan ilaahu keligaa bay leeyihin falamaa najaahum ila albarri idaa mushrikuun markii intay badi ka soo badbaadaano barrigii ay yimaadaanna bartii bay ka walaaqanayaan athaaminata casharata masalada siddeed iyo tobnaad ximaayatlmustafaa kii la doortay ilaalintiisa weeye iyo waardiyeyntiisa waa nebigeenna sala allahu calayhi wasalama xima tawxiidi keliyeelidda soodimaheeda iyo agagaarkeeda uu ilaaliyey in dadka towxiidkooda dhaawac uu soo gaaro buu nebigu ka waardiyeeyey sala allahu calayhi wasalam iyo wa ta'adubu ka edebsi iyo ka anshaxsi macallaahi ilaahay la jirankiisa uu ka anshaxsado ka edebsado oo markay yidhaahdeen quumuu binaa nastakiidu birasuulilaahi inakeena rasuulka ilaahi aan gurmad weydiisanne oy u yimaadeen wuxuu yidhi innahu laa yustaqaau bi aniga gargaar laima weydiisto xaggee aadnaa ilaahay aadoo ilaahay barya buu ku yidhi towxiidka dadku u ilaalinayaa marka inay isku dhex yaaciyaan hadhow xuquuqdii aadamaha iyo xuquuqdii alleh ayuu rasuulku ka digtoon yahay sala allahu calayhi wasalama wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmain